amin salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala baabu sadaqati lfitri ayaan joognay zakaatulfitriga baabkeeda sadaqat lfitri halkii xadiiday ugu horreeyey ayaan kasoo baxnay xadiidka ugu horreeyna waa soo macnayn walibni cadiyin ibni cadiy waxaa usugnaaday min wejhin aakhara wej kale wdaara quniyi daara qudnina waxaa usugnaaday biisnaadi isnaad isnaadkaasoo daciifin daciifka ah. agnuuhum ka deeqa masaakiinta canidawaafi wareeg fii hada alyowmi maalinkan dhexdiisa maalinkan dhexdiisa inay warwareegaan oy dadka dawaafaan oo ay baryootamaan oo xisiya ay ku baryootamaan ka deeqa oo kayani ha ka maarmeen maalintaas ka maaran siiye maalintaa agnuuhum ka deeqa canidawaafi warwareeg fii hada alyawmi maalinkan dhexdiisa xadiidkan isaga waa daciif daara sunanku sunankuu ku wariyey bayhaqina waa wariyey sunankubraaga sunan lkubraa ibnu cadiy sida uu sheegaya kitaabkiisa alkaamil uu ku wariyey ibnu cadiy mar kitaabka la yidhaha alkaamil waa kitaab oo ugu talagalay ragga ducafada alkaamil fi ducafaa le marka wuxuu sameeyaa badanaa qofka daciifka ah ee uu tarjamadiisa sheegayo badanaa wuxuu sheegaa hal xadiid ama laba xadiid ama dhowr koo xadiid oo daciif ah oo asagu ninkaa uu ku jiro sanadkeedu sheegaa marka kitaabkaas wuxuu u samaysan yahayba ducafada marka raggii ducafada ahaa iyo xadiidkooda marmar oo tarjamada waxuu ku khatimaa waxuu ku khatimaa labada uma saddexdoo xadiid inkastoo marar qaar rag fiqaad eh, ah oo kitaabkiisa ku sheegay laakiin sababta ugu sheegeen ay tahay eh, maadaama dad ay ka hadleen mar un maadaama laga hadlay wax kastoo lagu hadlay isaga nin kastoo oo nin ou nooc jarxiya ou jarxiya walow yowninba saxiix ahaanina waa sheegaya hadowna waa difaaca marka nacam marka wuxuu leeya aknuuhum ibnu cadiy mar kitaabka kaamil alkaamil ayuu ku wariyey xadiidkan xadiidkana marka waxaa ku jira abuu macshar ayaa ku jira ninka la yidhaha abuu macshar ayaa xadiidka ku jiro oo naafic ka werinaayo naaficna ibn cumar oo ka werinaa saas daraaddeed marka riwaayadan oo aqnuuhum can itawaafi fi hada alyowm waa eh, ninkaas ayaa ku jira oo isna daciif abuu macshar najiix asindi ayaa abuu macshar najiix asindi almadani rag badanaa daciifiyeen oo eh, imaamu dahabina miisaanka oo kusoo qaatay waa ku sheegay miisaan itidaalka marka xadiidku saas daciif ku yahay ayb marka dabcan laakiin maalinka zakaatulfitriga ujeedadu ay tahay in dadku maalintaas ay wax helaan masaakiintii dadkii soomanaana ay soonkooda yani gefgefka ku dhacay ama jajabka soonkooda ku dhacay inay inay inay ku kamilaan zakaatulfitriga waxay ka dhigan tahay salaada raatibada sida ay u tahay salaada faradka oo kale wixii salaadaada faradkaa ka nuqsaamo raatibadaa laga dhamaystiraa soonkaaga wixii ka nuqsaamana waxaa laga dhamaystirayaa zakaatulfitriga sida xadiidka soo socda uu sheegi doono oo zakaatulfitriga nebiga wuxuu ku tilmaamay duhratan lisaa'imi waxaa weeyaan qofka saa'imkaa duhra dahaaray u tahay min arafati iyo walagwi dahaaro uga tahay afxumada iyo maalaa yacniga uu ku hadlay iyo soonkiisa dhexdeeda wa ducmatan lilmasaakiin masaakiintana waxay u tahay quud maalintaas ciidda ay quutaan marka cilada un ugu muhiimsan xadiidkaas ayaa laga garanaya wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala waxau yihi kunnaa waxaanu ahayn nucdihaa inaan siinayno zakaatulfitriga fii zamaani nabiyi sala allahu calayh waali wasalama waqtigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam saacan ayaan sii jirnay suus min dhacaamin oo cunto ah aw amase saacan suus oo min tamrin dimir ah aw amase saacan suus oo min shaciirin shaciir ah aw amase saacan suus oo min zabiibin zabiib ah muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray wa fii riwaayatin riwaayo kale aw amase saacan suus oo min aqid caana boora ah alaqid waxaa weya caanaha qallalan way oo aad loo qallajiyey aslaada caana boora camal qaala abu saciid abu saciid alkhudri waxa uu yidhi marka isagoo ka hadlaayo wax soo kordhay waktigii mucaawiya radia allahu canhu ayaa xindada qamadiga ayuu wuxuu yihi wuxuu u dhigmaa qamadiga shaam labadiisa suuskiisa nisfu saaciisa ayaa wuxuu u dhigmaa suus cuntada kale ah saac oo cuntada kale ah ayuu u dhigmaa markaasu abu saciid wuxuu leeyahay amaa ana anigu falaa azaalu ka zuuli maayo ukhrijuhu inaan bixinaayo inaan diibayo zakaatulfidrigi aan bixinayo kamaa sidii kuntu aan ahaa ukhrijuhu inaan u bixinayo oo kale fii zamani nabi fii zamani rasuuli lah sal l salam nabiga caleyhi isalaatu wasalaam marka taana eh, muslim aa werinayo ziyaadadan xadiidka abu saciid alkhudri sacd bni malik ibni sinaan waxaa ku sugan wuxuu leeyahy nebiga caleyhi salaatu wasalaam waqtigiisaan dhiibi jirnay zakaatulfitriga maxaa la bixi jiray marka saacan min dacaamin saac oo dacaama cuntadii buu si guud markii hore u sheegay markii dambena qaybo cuntada kamida gooni ahaan oo u sheegay bacd alculamaa baa waxay leeyihin saacan min dacaamin dacaamkan uu sheegaya wuxuu ugu jeedaa qamadiga saacan min dacaamin ay xinda ayaa loo jeedaa taas laakiin marka dariiqa sidaas sheegayana ama xadiidka ama riwaayada ay kusoo aroortayna waa daciif bal sida aad ku arkaysa marka eh, xadiidka eh, mucaawiya ijtihaadkiisa lagu arkayay badanaaba madiino xilda xilda ama qamadi badanaa lagamaba aqooninba oo dhacaam quutulkhaalis maba uusan u ahaynba marka inayba dhacaam iyada ku idlaaqaan iska badaayo quutulkhaalis ba maba u ahaynba saas daraaddeed marka saacan min dacaamilkan waa un cuntada raashin oo uu marka hore si guud oo u sheegay kadibna ou kala tafsiiliyey ou kala dhigdhigay suuskan marka saac badanaa waxaa lagu xisaabtamaa saacumadiina saac suuska laga hadlaa sharciga oo ka hadla waa suuska reer madiina oo nebiga saaciisi ahaa sala allahu caleyh waali wasalam marka taxdiidkiisu waa adag yahay in la xadiyo maanta in suuskii nebiga intaasoo leegyaha la dhaho wax aada u adag culimmada xataa marka fuqahada ahna saacaas aaday isugu khilkhilaafeen laakiin kolley uu shan mid ayuu la egyahay afar ilaa afar ilaa shan taqriiban afar ilaa iyo shan koombo camal arbaca ilaa khamsati amdaad koombadana darnaa midda aan wax ku cabirana ma aha u keligeed maaha marka culamada hadda joogto marka ay soo khulkhulaaseeyeen oo kusoo koobeen hadda kiilo iyo waxaasa wax lagu xisaabtaa iyo garaam iyo wax lagu xisaabtaa suuska nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka la dhaweeyo la soo dhaweeyo ixtiyaadna la qaato wuxuu noqonayaa saddex kun oo garaam saddex kun oo garaam waa saddex kiilo ama marka ixtiyaad la fiiriyo la dadaalo waa saddex kiilo saddex kilogram marka haddii la ixtiyaado lana dadaalo lana dhaweeyo waa sida uu leeyahay sheekh cabdalla albasam tawdiix laxkaam uu kuleeyahay marka sida ugu dhow sidaas weya waa saddex kiilo taqriiba marka dadaalku saasuu ku jira culamada qaarna laba kiilo bar laba kiilo ay bar laakiin barkaas qofka inuu isaga daro ixtiyaadan waa fiican tahay maxaa yeele dimadiisa inuu beri yeelo ayaa waxaweye aw saacan min tamrin ama suus timira aw saacan min shaciirin ama suus shaciira shaciir marka waxaa weya iyado masagada camal aw amasu saacan suus oo min zabiibin zabiib ah muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saaray fii riwaayatin aw saacan min aqad caanaha qalalan suuskoodana in laga dhiibi karo saddex kiilo oo caano ah caanahan qalalan ah in laga bixin eh, laga diidi karo riwaayadan ku daraysa qaala abuu saciid abuu saciid markaasuu yihi amaa ana anigu falaa azaalu ka zuuli maayo ukrijuhu saaca inaan bixinayo damiirka saaca u celina falaa azaalu ka zuuli maayo aniga ukhriju inaan bixinayo hu saaca suuskaas kamaa sidii kuntu aan ahaa ukhriju inaan u bixinayo fii zamani fii zamani rasuuli lah sal l ly waqtigii nabiga xadiidkan marka hadalkan abu saciid alkhudri wax ka keena waxay tahay xadiidka bukhaari ayaa wuxuu leeyahay falamaa jaaa mucaawiyatu mucaawiye waagow madaxda ahaa markuu madiine yimid ayaa wuxuu yidhi wajaa-at isamraa oo ayna madiine soo gashay ee qamadiga shaam qamadiga shaam qamadi aada u waxa weeyaan aada u qiimo badan wa oo qiimihiisuna uu qaali yahay waxtarkiisuna uu fiicnaayo ah samraa u shaama la dhihi jiray marka macana qamadiga xindhada reer shaam ayaa marka madiine soo gashay mucaawiyana madiinow yimid markaasuu wuxuu yidhi mucaawiya qulaa anugu waxaan malaynayo yidhi muddan min haada e, mud kan ah yacni muddan min haada koombo oo midkaana ah, yacdil ina u dhigmaayo muddeyni laba koombo oo wax kale ah badarka kale iyo qamadigan marka laysku feeriyo hal koombo oo qamadiga shaama ah ayaa laba koombo oo cuntada kale u dhigmaa warkaas marka maxaa kasoo baxaayo suus cuntada kale ah iyo waxaa isku dhigmo nisfu saac oo qamadigan ah. malafaham warkaas nisfu saac oo qamadiga shaam ah iyo hal suus oo timira ama hal suus oo shaciira ayaa isku qiimo ah marka saa daraaddeed wuxuu u iishay haddii ninku uu qamadi ku diibayo zakadiisa inuu nisfu saac bixiyo hadduu qamadi ku diibayo wixii qamadi kasoo haro cuntaa markuu ku bixinayana inuu ku bixiyo saac kaamil waxa laysku haya intaas oo abuu saciidin alkhudrina uu leeyahay anuu waagi nebiga suus kaamilaan ogaay saasaan u bixinayo war kale ma yeelayo abuu saciidin alkhudri radia allahu tacaala canhu meeshaan marka masaladan culamada marka aaday isugu khilaafeen ibnulmundir qowlkan mucaawiya rajaxay sida ibnu xajar fatxiga oo kasoo raray wuxuu yidhi maadaama mucaawiyana sidaa yidhi asxaabtuna ay yidhaahdeen ay ka ogolaadeen oo mukhaalif hadda aan la ogeyn ku khilaafay waa in a'imatu saxaaba in la raaco laguna daydo ilaa in mukhaalif la helo ma ahan ibnumudir isaga qaabkaas u rajaxay in marka haddii qamadii lagu bixido nas in laga bixiy waana madhabka xanafiyadu ee qabaan xaafid ibnu xajar ee daxaawina madhabkaasuu rajaxay isaguna ibn lqayim kadalika zaad ulmacaadka madhabkaasu ku rajaxay shaykhu lislaam ibnu taymiyana inuu sidaa qaba ayuu ka sheegay sheekh ilalbanina tamaamulminaha sidaa ayuu ku rajaxay marka laakiin waa inaad ogaato ibnulmundir tarjiixiisu muxuu ku dhisan yahay camal saxaaba ku dhisan wuxuu yihi maadaama asxaabta ay sidaa isku raaceen mukhaalifna aan aan la ogeyn falqowl qowlhum xaafid ibnu xajar iyo imaamu nawowi iyo culamada shaaficiyada badankoodna waxay yidhaahdeen maya saacan min dacaamin saacan min tamarin taas unbaa marka suuskaas oo abuu saciidna uu sheegay ibnu cumarna sheegay ayaa lagu soconaa middaan aada leedihiin marka saxaabadii baa sidaan isku raacday saxaabada iskuma raacina sababta waaba kan abuu saciid alkhudri abuu saciid alkhudri soo saxaabi maaha ma sooma oranayo anu saan waagahor u bixi jiraan u bixina marka haddii ay sidaas marka ay tahay asxaabta haday iskhilaafaan naska unbaa loo laabana marka naskii markii la fiiriyo nusuus marka ibnulqayim saadulmacaadka wuxuu sheegay axaadiid maraasiila iyo kuwo mutasiloo dacfi oo ku jiraya inay iskabaayaan maraasiil iyo wuxuu soo arooriyey iyo axaadiid eh, mutasilaad ah oo laakiin cilal yaryar ay ku jiraan marka la isku daro xadiisaa kasoo baxa ayuu marka mursalkuna cawaadidulmursalna dawaad ogtahay mursalku waa wuxuu kamid yahay waxyaabaha wax lagu xoojiyo ayuu ku jiraa uu kamid yahay sheekh xadiid xadiis marfuucauba keenay oo musnad axmed ku sugan saxiixna oo ah. xadiidkaas wuxuu yahay xadiid min xadiidi curwa ana asmaa binta abi bakrin asmaa binta abi bakr kaanat tukhriju calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalama waqtigii rasuulka waxay dhiibi jirtay can ahlihaa ehelkii dadkeeda ay ka bixin jirtay alxuri minhum waalmamluuk addoonka iyo midka la xorka ah intaba dadka iyadu markaa dadkeeda ah waxay ka dhiibi jirtay muddayni min xindatin laba koombo oo qamadi ah aw amase saacan min tamrin ama sus timir soma jeed marka labadaa kala qaada asmaa hadday xinda qamadi ay dhiibaysana nisfu saacay bixi jirtay hadday dhiibayso timir hadday ku bixinaysa zakaatulfitrigeedana saac kaamilay iibi jirta marka weliba curwa wuxuu ku daray eh, ana asmaa bint abi bakrin kaanat tukhriju calaa cahdi rasuulilah waqtigii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxay iibi jirtay marka haddii cahdigii nebiga loo eh, waxaan la sameey jirayba waxaa weye de nebigu dee khaladkaasaa sheegi lahay taqriir camal soo maa kulle haddii xataa aan la dhihin mutasil ma aha xadiidkan laana curwa isagoo hadda wuxuu ka waramaa waqtigii nebigu ka waramaa soo ma curwana waa taabici xadiidka laftirkiisa waa mursal sababto ah waxay tahay curwa ma joogin waqtigaas asmaa ay dhiibi jirtay mana ownan dhihin ismaa a ii sheegtayna ma dhihin ujeedaan marka waansaas lagu baraarugo curwa isagoo marka xadiidka qaabku sheekh usoo wariyey waxay tahay can curwata ana asmaa binta abi bakrin marka bal waxau sheegsigii nebiga ay dhiibi jirtay keliya marka xataa haddii la yidhaa waaba mursalkaas marka oo zaadka ibnulqayim camr bnu shucab iyo murs kale kuwa xadiid kaloo marka laisu geey kasoo baxaayo ligayrihi aba kasoo baxaayo marka marka masaladay ku qotantaa marka idan marka ijtihaadkii mucyo iyo asxaabta dabad iyo waxaa iswaafaqay nas nabiga caleyhi salaatu salaam ka sugnaaday sababta intaan axaadiid ka yar yaa laysku xoojiyey fadlan iskaba dhaaf axaadiid marka marfuucnimadooda laga hadli karo iskaba daa khulaasatul qowl marka waxaa weeyaan maadaama hadalka marka qowlka mucaawiya ijtihaadka mucaawiya waxaa xoojinaayo axaadiistaas ibnulqayim oo sheego haddii la isu geegeeyo fasalaa kasoo baxayo buu waxaa isaga wuxuuba leeyahay abu saciid xataa maba khilaafsanayn abu saciidin alkhudri saacow bixi jiray labana sadaqay u ahayd labana zakadiisay ahayd xoogaa la waxaas takallufa ku jira iyo bucdi aada u fog ibnu xajarna wuxuu yidhi ijtihaadka mucaawiya iyo naska hadday iskhilaafaan naskaa la raacayo marka naskuna saacan min tamrin saacan min dacaamin oo sheegay dacaamkoona kamid yahay qamadiga marka ado axaadiistan kolley marka laysu geergeeyo xugunaa kasoo baxaayo ninkii hadda nisfu saac ku bixiyo zakadiisa zakaatulfitrigiisa ninkii nisfu saac oo qamadi ah waxaan ka hadlayna waa xindada waa qamadiga waa bes ninkii nisfu saac oo qamadigaas ku bixiyo waxaa weeyaan insha allahu tacaala waxbaasa mala laakiin iyada laftirkeeda ibnu xajar ishkaalka uu geliyo waxaa kamid a mararka qaara qamadiga laga qaali sanaa karaa ijtihaadkii mucaawiyacta wuxuu ku dhisnaa qamadiga kownuhu uu ka ka qiimo badan yahay cuntada kale laakiin hadda haddii qamadigi iyo masalan iyo iyo iyo cuntadan haday cuntadan qaali noqoto see leela kolley xawadka waxa uu ku jira in afartaas afarta koombo ilaa shanta koombo layska bixiyo calal aqala qofkaa uu ka gudmayo mar walba marna bidca kuma dhicin qof labada kalena meel uun kuma dhacayso labada zaaidkaa meel xunoo qaldanad ugama dhacayso maadaama marka axaadiistan laftirkooda aan aad laysugu laysugu aan laysugu hubin maxaa yeelay eh, axaadiista hadday eh, uun tahay xadiid xasanun ligayrihi iyo noocaasoo kale ah noocan maa qadxi waa ku imaan karaa haddii marka eh, cilalkooda lasii baarbaar waa iska suurtagal laakiin hadda un mar hadday sugnaadeen naga waa xasanu ligayrihi weyaan aanu leenahay waxaa fiican in marka ninkii ku bixinayo inaan la aadaynin la aadaynin ninkii ka badiyo saaciis iskaga baxsadayna sida abu saciid uu yeelayo oo kalena ka fiican yahay sawl ama ana anigu falaa azaalu ka suuli maa ukrijuhu inaan bixinayo kamaa sida kuntu aan ahaa ukrijuhu inaan u dhiibaayo aan u bixinayo fii zamani rasuulilah sal l slam waqtiga rasuulka waliabi daawuud abi daawuud waxaa laa ukriju ma bixinayo abadan weligay ilaa saacan suus maa naf kale aan ma dhiibayo weligay anusuus unbaan bixinayo abu saciid wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi farada rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebiga ayaa farad yeelay oo waa xadiy zakaata alfitri zakaatulfitriga ayuu farad yeelay oo waajib yeelay muxuu marka u waajib yeelay duhratan dahirnaan darteed lisaaimi duhratan yani iyadoo eh, duhri u ah lisaa'imi qofka sooman min allagwi laqwiga iyo waxyaabaha maalaayacniga xaggeeda dahaaro uga ah iyo warafata iyo afxumada oo soonka dhexdiisa qofka uu ku sameeyey wa ducmatan iyadoo marka quud ah lilmasaakiini masaakiintu ah faman addaahaa qofkii guto qabla salaati salaada ka hor fa hiya iyadu zakaatun weyaan maqbuulatun la aqbalay yacni zako saxiixa ah waxbuu ka wadaa ama aqbalaadeeda ilaahay baa yaqaan waman addaahaa qofkii gutay oo bixiyey bacda salaati salaada ka gadaale fahiya sadaqatun sadaqa waa min asadaqaati kamida rawahu abu daawuud ibnu maaja wasaxahu alxaakim abu daawuud ibnu maaja weliyan xaakimna saxaxay nacam halkan marka yaa la siinaa zakaatulfidriga waa laga qaadana zakaatulfidriga cilada loo bixinaa maxay tahay labadaas masale ayuu xadiidkan ku faahfaahinaa farada rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaa farad yeelay zakaat alfidri buu farad yeelay muhratan xaal ay tahay eh, dahaaro xaal ay tahay lisaaimi qofka sooman ay u tahay maxay uga tahayna min allawi eh, lawiga maa laa yacni iyo rafati iyo afxumada marka laqwiga iyo rafadka xaggiisa ayay dahaaro uga tahay oo qofkii marka soonkiisii waxyaabahaas xaganaya dhaawacayo ayay ka nadiifinaysaa kaana laqwigii iyo rafadkii wasaq camal zakadiina waa kaa nadiifinay wasaqdaas soonkaagiina markaas wuxuu noqona soon marka sidii ilaahay ugu talagala uu yahayo nebigu yidhi sala allahu alayh ali wasalam asiyaamu junnatun soonku waa gaashaami gaashaamku hadda da dulduleelo waxba makaa celinayo markaasuu nebiga wuxuu yihi asiyaamu junnatun maa lam yafriqhaa qofku intuusan iska dildilaacinin isaga intuusan dilaacinin hadduusan iska dildilaacinin gaashaan uu yahay sawka gaashaankaas hadduunan kaa dilaacsanin waa kaa celin karaa waxa aad ku dilaacinaysana laqwiga haddii kuwa iyadaa marka zakaatulfitri a ka dabageysa waa kuwa meelihii marka duldulaalkii oo gaashaankaaduna marka gaashaan xoog lahow noqona oo qiyaamihii marka kaa celinay waducmatan weyaan waducmatan xaal ay quud lilmasaakiin usugnaaday masaakiinta ay u tahay halkaana marka lqayim wuxuu yihi zaadulmucaad waxaa laga qaadanaa zakaatu lfitriga in la siinaayo masaakiinta sinsiga nebigaba ou sheegay inay ducmo u tahay keliya la siinaducmatan lilmasaakiin ayuu ka qaatay masaakiinta bisaa la sheegay marka miskiinka isaga in la siiyo waa kanaa xadiidkaana sheegay culamada shaaficiyadiis waxay leeyihin waxaa la siinayaa eh, zakaati lfitri waxaa weeyaan waa masrafu zakaati lmaal meesha zakaatulmaalka loo iilo oo lagu bixiyaa tanna lagu bixinayo zakaatulmaalka marka maxaa lagu bixiyaa inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha wlmualafati quluuba fi riqaabi walgaaribiina fi sabiili illahi bni sabiili fariidatan min allah wallahu caliimun xakiim marka sideedaas qolo ayaa zakaatulfitrigana la siinaa bay qabaan culamada shaaficiyada laakiin sida raajixa waxaa weeyaan fuqarada iyo masaakiinta unbaa la siina zakaatulfidriga sababtoo ah zakaatulfidrigani fuqarada waxaa loo siinayaa miskiinku waa faqiir lana labadan magac miskiin iyo faqiir waa asmaada ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamacaa waa magacyada haddii gooni gooni loo sheego mid kastaa kan kale macnihiisu xambaarsan yahay haddii labadooda labadooda laysku dhinac sheegana laba macnoo kala duwanay kala wataan hadda halkan marka masaakiin bisaa la sheegay fuqaradiina waa soo gelayaan meeshii faqiir lagu sheegana miskiinka waa soo gelaya haddii la yidhaha alfuqaraau walmasaakiinuna laba macnay kala qaadanaya oo faqiirkii miskiinka faqiirkaas sii daran markaas faman addaahaa waktiga la gudanayana xadiidku waa sheegaya faman addaahaa qofkii guto qabla salaati eh, salaadan markaa salaatulciid ashaan ayaa waxay tahay al oo cahdiye waxaan ujeedaa al oo cahdiye ah waaye weliba cahdiguna waa cahdi dikri cahdi dikriga maskaxdaada ku jira sababtoo mar haddii zakaatulfitri laga hadlo maskaxdaada salaada kusoo degdegaysa waa maxay waa salaatul ciid marka salaadaana tay ahayd inaad lahad ma waa cahdi dihni ah cahdi dikri cahdi cahdi dihni ah markii dihnigiisa uu ku garanayo faman adaaha qofkii guto qabla salaati salaada ka hor salaada ciidda fa hiya iyadu zakaatun zaka weyaan zakadaasoo maqbuulatun la aqbalay ereygan marka qabuulka iyo sixada usuululfiqi baa looga hadlaa alqabuulu wasixatu hal humaa mutaraadifaani laba erayo isku macnaa ma yihiin mase ma ah marmar saasay noqonay laba erayo isku macnay noqonay sida habtan camal fahiya zakaatun maqbuulatun ay saxiixatun oo ujeedaa ilaa shaygan in la aqbalo ilaahay un baa og laakiin adiga sidii ubixi buu yidhi marka aada u bixiso zakadaadii saxeexa w amaa qabuulka marka laga wado minxaa dawaabma laga helaa iyo ta ilaahay baa yaqaan subxaanahu watacaala waa siduu alla uyii nabigu u yihi laa yaqbalu llahu laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdata xataa yatawada qabuulkaas hadda maxaa loo jeedaa qabuul oo sixa a ah. salaadii ma ansaxaysaa laga wado waa suurtagal marka adig inaad isdaahirtay isnadiifisay shuruudii gudatay arkaanta kasoo baxday laakiin qabuul oo salaadii lagaa aqbalay ajir aad keenaysa inaada yeelani waa iska suurtagal marka qabuulka hadda meesha uu ku jiro unbaa la fiirina macnaha uu wato mar kalena ilaahi subxaana watacala nebiga calayhi salaatu salaam wuxuu yihi ilaahay subxaana watacaala ma aqbalaayo salaata mudminin salaata qof shaaribulkamri khamre soo cabay ilaahay salaadiisa ma aqbalaayo afartan maalmood xadiid kale wuxuu ahaa ilaahay subxaana watacaala ma aqbalaayo addoon soo dhuuntay oo sayidkiisa ka dhuuntay salaadiisa ma aqbalaayo intuu xaaladaas ku jiro qabuulkan marka sixa hadda ma aha macan waa qabuul oo miro dhal ma aha waa salaadiisa lagama wada ninaan weyse qabin camal waayo yuusan tukanin ma aha macnaa intaas oo dhuumashada ku maqanya salaada waa laga rabaa dimadiisaa beri ku noqonayso laakiin qabuulkii marka oo salaadiisii yani ajarka uu ka helaya ka maqan salaada saxiix oo fariya iyadu zakaatu zakawa maqbuulatun yani saxiixa oo yani sharciga waafaqsan waman addaahaa qofkii guto bacdi salaati salaada ciida kabacdi fa hiya iyadu sadaqatun sadaqa weeyaan oo min asadaqaati sadaqadaha kamida ah sadaqadu sadaqadaha kamida marka zakaat lfidri ahaan uma dhacayso idan waqti zakaati lfidri waxaa weeyaan qabla salaati lciid asxaabtana waxay bixi jirtay sida bukhaari uu werinaayo qabla alciidi biyowmin aw yawmeyni maalin ama laba maalmood ciidda ka hor ayay zakadooda dhiibi jireen ayb ahraju rawaahu abu daawuud o bnu maaja wasax alxaakim baabu sadaqati tatawuci sunnadii tatawuci sadaqadiisii cadaynteediiba u baabaya baabkan sadaqaadka marka iska sunnada ahoo iyada aan waajib aan ahayn can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay abu hureyra can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaala nebigu inuu yihi can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ka wariyey qaala nebigu inuu yidhi sabcatun toddoba yudiluhum allaahu allah harinaayo fii dillihi ay fii dilli carshihi carshigiisa hooskiisa ayuu ku harinayo riwaayo saxiixa caleyhi salaatu wasalaam ayaa macneeyey macnahamarka sifo oo dilliyo ilaahay uu leeyahayna wax sheegay oo culamada marka ahlu sunnada kamida ma garanayo xadiidkanna marka ibnu xajar iyo culamada markay sharxayaan fii dillihi ay fii dilli carshihi riwaayo saxiix ah oo ansaxday ayay marka ay keenaan marka riwaayadaas waa riwaayada loo cuskanayo ee maha qof warkiis ma ahaay sabcatun toddoba yudiluhum allahu alla harinaayo fii ilihi fii dilli carshihi carshigiisa hooskiisa yowma maalin laa dilla hoos aanu jirin ilaa dillu hooskiisa maaha fadakara alxadiida xadiidkiibuu sheegay fiihi waxaa ku jirtay warajulun nin tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqo fa akhfaahaa qariyey xataa intii laa taclama aanay ogaanin shimaaluhu bidixdiisa maa waxa tunfiqu ay bixinaysa yamiinuhu midigtiisa ilaa bidixdiisa aysan ogeyn waxa midigtiisa ay bixinayso kaanama bidixdii qof camal laga dhigaa hadday qof ahaa lahayd meeshan wax ka baxayaba maba ogaa lahayd se u qariyey yani oo ugu xeel dheeraaday qarinta marka ibnu xajar wuxuu kasoo qaatay maxalushaahid todobadu waa badan yihiin imaamun caadilo mashaabunnashra fii cibaadatillahi waa badan yihin wuxuu kasoo qaatay marka maxalushaahidkiisa oo ahaa nin sadaqa la baxay sadaqadaana qariyey sadaqada in la qariyay inay kusii fiican tahay ayaa ayaa laga qaadanaya haddii hadda sadaqada aan la qarinin oo la muujiyona liajli dadka in lagu dhiirigeliyo darteedna loo muujinayo iyadana dhib ma male in tubdi sadaqaati fanicimaahi wain tukfuha wa tu'tuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum qarintaa fiican laakiin haddii la muujiyo dad lagu soo eh, tashjiicinayana dhib ma laha waa fiican faakfaahaa qariyay xataa laa taclama ilaa aysan ogaanin shimaaluhu bidixdiisa maa tunfiqu yamiinuhu midigtiisa waxay bixinaysa riwaayada muslim uu la gooni noqdaa jirta dhahayso xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu waa dabagediye ilaa midigtiisa aysan ogaanin wax bidixdiisa ay bixinayso riwaayadaa marka muslimaa la gooni noqday waana maqluub maqluubulmatni middaan waa midda marka saxda ah oo bukhaari muslim labadiba ay isla wariyeen ayb toddobadan marka xadiidka ku jirtana toddobadan keliya ayaa la harina oo cid aan toddobadan ahayn oo hooskaas gelaysa ma jirto macnaheedu ma aha sababto ah mafhuumul lcadadka adcafu lmafaahiim mafaahiimta kuwa ugu daciifsan ayuu ku jiraa alcadadu laa mafhuuma lahuna waa le hada masalakan hadalka sabcatun toddoba macnaheedu maaha mid sideedaad inuusan alla hoostiisa gelaynin ma laga fahmi kara xadiidkan wuxuu sheegaya toddobadan in ayaga sidaan loo ballan qaado marka haddii axaadiid kale loogu ballan qaado dad kale iyaguna inay eh, carshiga hooskiisa ay gelayaan waa la qaadana iyadan waana lagu daraa toddobadan wacan cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaala waxa yihi samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam aan maqlay yaquulu xaal oo odhanayo kullu mri'in qof kasto fii dilli sadaqatihi sadaqadiisa hooskeeda ayuu ahaaday xataa intii yufsala lakala bixiyo bayna annaasi dadka dhexdooda rawaahu ibnu xibbaana walxaakim ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa xadiidkan soo saareen oo wariyey xadiidkan waa xadiid saxeixa waxaana laga qaadanaa sadaqadu inay qiyaamaha qofka hoos u noqonayso ninba ninkau ka sadaqo badnaa waa ka hoos weynaanaya sababtoo ah nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh ali wasalam kullu mri-in qof kasta fi dilli sadaqatihi sadaqadiisa hooskeedu ahaaday hadday sadaqadaadu badnayd hooskaagu waa weynaana hadday yaraydna hooskaagu waa yaraanayaa maalinta qiyaamahana waa ogtihiin qoraxda waa lasoo dhaweynayaa xataa takuuna qadra miilin ilaa miil ay kaaga soo jirsato marka dadkuna waa iididayaan qof dhiidka wuxuu u gaaraya anqawga qof wuxuu u gaaraa jilbaha qof wuxuu u gaaraa meesha macawista laga xirto qof waaba xakamaynaya marka qofku sadaqada hadduu sadaqada badsado hoos ayuu helaya labadan marka xadiidkan iyo iyo iyo iyo iyo kii hore waa isleeyihiin wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can nabiy sal allahu alayh ali wasalam qaala nabi waxau yihi ayumaa muslimin muslim kii oo kafaa marshiyo arad bixiyo musliman muslim arad bixiyo ama marshiyo sawban maro calaa curyin qaawanaan ka arag bixiyo kasaahu allaahu alla subxaanahu watacaala waa marshiyaa isagana min khudri ljannati jannada cagaarkeeda ayuu alla subxaanahu watacaala oo ka arag bixiyaa wa ayumaa muslimin muslimkii oo adcama quudiyo musliman muslim quudiyo calaa juucin baahi ka quudiyo adcamahu llaahu allaa quudinaya isagana min timaari ljannati jannada miraheeda ayuu ka quudiyaa waayumaa muslimin muslimkii oo saqaha waraabiyo musliman muslim calaa dama in haraad iyo oon ka waraabiyo saqaahu allaahu allah subxaanahu watacaala ayaa waraabinayo saqaahu llaahu allah subxaanahu watacaala ayaa waraabiyay min araxiiq lmakhtuum khamrada daboolan oo khamrada jannada ayuu ka waraabiyaa rawahu abu daawuud oo fii isnaadihi xadiidka isnaadkiisana liinun dacfi ayaa ku sugan dacfigaasna waxaa weeyaan sanadkiisa waxaa ku jira abu khaalid yaziid bnu cabdiraxmaan addaalaani ayaa ku jira abu khaalid yaziid bnu cabdiraxmaan addaalaani ayaa ku jiro ibnu xajar wuxuu ugu tarjamay saduuqun yukhdiu kaiiraa saduuqun yukhdiu kaiiran imaamu zahabina miisaan ictidaalka wuxuu yihi fiihi liin ninkan dacfi baa ku sugan eh, in kastoo la tawfiiqiyey waqad wuiqa waana la tawfiiqiyey abu khaalid adaalani yaziid bin cabdiraxmaan a dacfi baa ku sugan ninkaa dacfi ayaa ku sugan nin kalena waa ku jiraa midka kale wa midka saduuqun yuqdia ah, oo ugu tarjamay eh, ibnu xajar abu khaalid adaalani sheekiisana dacfiyaa ku sugan xadiidkan marka laba cilo leeyahay cilada koowaad waa abu khaalid adaalani oo asna marka laga hadlay iyo sheekhiisa isaga oo ibnu xajar uu ugu tarjamay saduuqun yukhdiu kathiiran imaamu dahabina uu yidhi miisaanka uu ku yidhi fiihi liin dacfi baa ku sugan yii bacdi culamaana ay tawfiiqiyeen khulaasat lqowl marka labadaas mid ayaa xadiidkan ku jiraan abu khaalid daalaan iyo sheekhiisa oo dacfi oo ku jiro ayb xadiidku marka saas ayuu daciif uu ku yii wacan xakiim bni xisaamin radia allahu canhu waxaa laga wariyey can nabiy sala allahu alayh ali wasalam qaala nebigu waxau yidhi alyad lculyaa gacanta sare khayrun waa ka khayr badan taha min alyad suflaa gacanta hooseyso wabda- ka bilaw biman tacuulu cidda aada nafaqaynayso wax siinayso oo adigu waajib ay kugu tahay nafaqadooda wa khayru sadaqati sadaqa midda ugu khayrka badanna mmaa weeyaan can dahri hinan maa weeyaan can dahri hinan deeqtoonaansho korkeed ahaata ka ahaata sadaqa waxaa ugu khayr badan yani midda deeqtoonaansho korkeeda ka ahaatay waxaa loo jeedaa marka aada adiga wixii yani wixii adiga ku dee markaad dadkii adiga aad biilaysay waxoodi markaad siiso ood adigii marka aada haysato wixii aad u baahnaydoo daruuriyaadkaaga wixii kasoo haro sadaqada ah oo lagu bixiyo ayaa sadaqa ugu khayr badan oo wuxuu diidayaa marka qofkii isagoon baqani ahayn oo waxau hadda ku qanco aan haysanin ama dadkii uu beeli lahaay iska una waxba u haynin inuu waxbaa la baxa uu yihaa ma fiicno wakhayru sadaqati sadaqa midda ugu khayr badan maa kaana can dahri hinan maa kaana ma idin qoraan maa kaana maa shay weeyaan kaana ahaaday can dahri hinan deeqtoonaansho korkeeda ka ahaaday xaggeeda wixii adeeg ku deeqo wixii ka badan inaad bixiso taasaa sadaqa ugu filan waman ruuxii yastacfif isdhowro yucifahu llahu alla waa dhowraa waman ruuxii yastacfif waman qofkii yastacfif dhowrid dalbo yani isdhowro mas'alada iyo su-aasha iska dhowro yucifahu llahu alla dhowre asagan wuxuu ka dhowrayaa ka ilaalinayaa baryada iyo weydiisashada waman ruuxii yastaqni isdeeqo oo aan isagu marka deeq ilaahay inuu isdeeqo alla weydiisto oo yugnihi illaahu alla subxaana watacaala deeqee isaga oo hodan ayuu ka dhigaya nin ku filan hayso ayuu alla ka dhiga walow wax yar bahaa haysteen sababtoo hinaha laguu sheegaa waxaa weeyaan laysa alhinaa can kasrati alcarab walaakina alhinaa hina nafsi u nabiy sala alla cl salam odantinimadu ma ahan inaad xoolo badan haysatee walaakina alghinaa hina nafsi odantinimada waxaa weeya midda qalbiga ah qof waxaa jira xoolo badan haysto haddana dadka iska baryahay takasur wax u weydiisana mid xoolo yar iska haysto ilaahay danaintiisa u barakaynayo ku qanacsan waa jira xadiidkii muslim oo weriyey min xadiidi cabdillahi bn camr bn alcaasna wuxuu ahaa qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafan waqanacahu llahu bima aataah waa liibaana qofki isdiibo risqi ku filanna lagu arsuqo ilaahayna uu qanaaco ku siiyo intiisa wixii alla siiyeyna qanaaco uu ilaahay u geliyey qalbigiisa alyad lculyaa gacanta sare khayrun min alyadi sufla gacanta hoose waa ka khayr badanta gacanta kore iyo gacanta e, hoose maxaa loo kala jeeda gacanta wax bixinaysaa gacanta kore laga wadaa gacanta hoosena waxaa weya midda qaadanaysa leana nebiga xadiiugu ku sheegay oo uu yidhi alyad lculyaa hiya almucdiyatu waa midda wax siinaysa walyad suflaa hiya alaakidatu waa midda qaadanaysa imaamu sancaani kitaabkiisa subulisalaamka umm wuxuu ku sheegay meeshaan qoom ayaa marka waxay yidhaahdeen gacanta hooseysaa khayr badan gacanta kore iyo midda hoose tan hoosaa fiicanay dheheen qoom oo suufiyada kamid ah saas dheheenay markaasuu intuu tacaliiqiyey wuxuu yidhi marka u malayn maayo yihi dadkaas ilaa inay yihiin maana dad mas'alada iyo baryada la jeclaysiiye waa qoom baryo jecel inay dadka toogaan iska jecelayn oo inay shaqaystaan aan rabinayn subulka saas uu leeya laakiin waaba ariib qofku gacan hoosaa khayr badan nin qof dhahaayo sharcan wa caqlanba uma toosna warhiisa ummadda baryada dadku waaba ku nacaamo qofka markau ummadda ka maarmo uusan inuu wax ka rabin oo tusana dadku waa jecel yihiin qofka ma aha in dadkii qofku marka inuu shaqaysto marka ama uu wixii yaroo ilaahay uu siiyaba oo isaga qanaco taasbaa muhiimku ay tahay ambiyada ilaahay dadka ma tuugi jirin waa iska un waa xamaalo jireen nebigeena risqigiisa seeftiisa kusoo dhacsan jiray oo haniimada iyo jihaadka inta galo ayuu xoolihiisa kusoo dhacsan jiray maal la helana kan ugu khayrka badan kaas waay waa wixii haniimo iyo jihaad lagu helo ambiyadii ilaahay kalena nebi daawud tumi jiray nebi zakariye faryaabo ahay najaaru ahay wamaa ilaa dalika nebigu ari waa raacay xoogaa lacagu ku raaci jiray tijaaro nebigu waa ganacsan jiray wamaa ilaa dalika yabda' ka bilaaw biman axadka tacuulu aada nafaqaynayso qofka nafaqadiisu ay waajibka kugu tahayna ka bilaaw sadaqaan bixina inaad tidhaahdid ilmahaagii ka baahan yihiin waxa loo golyaha maaha maxaa nabiga wuxuu yihi kafaa bilmari isman an yudayica man yacuul qof dembi waxaa ugu filan inuu meel cidlaa uga dhaqaaqo dayaco qofka oo wax siinayo waajibka ay ku tahay nafaqadiisa inuu marka uu ku bixiyo xataa haddii uu qofku sidaas yeelo maalkiisa waa laga sharaa waxaa noo imaan doonaa kitaabu lxajiri baabu lxajiri in laga sharo oo laga celiyo oo dadkii marka wax kulahaa laga siiyo deelki haduu maal ku dheel dan waaba safiya qofki ayb wa khayru sadaqati sadaqo waxaa ugu khayr badan maa wixii kaana ahaaday can dahri ginan deeqtoonaan korkeed wixii ahaaday wixii adiga markaas aada ku deeqtoon tahay wixii ka badanoo bixisaa taasaa sadaqo ugu fiican oo waxa adiga baahi aada u qabto ilmahaagu baahi u qabaan waxaa ka fiican waxa adiga markaad biilkaagii baxsato inta ka dambaysa inaad la baxdo ood sadaqayso waman ruuxii yastacfif cifo dalbo taadaan taadii marka dalabka tusaysa istacafa waman ruuxii yastacfif ay dalaba alcafaafa dhowrsanaan qofkii dalbo yucifahu llaahu qofkii yani isdhowro dhowrsanaan iska raadiyo dadku maalkooda iyo xoolahooda hawo aysan ka gelin oo aan dadka baryin yucifahu llaahu alla subxaana watacaala waa dhowraya asaga dhowr sanoonu siinaya waman yastakni qofkii isdeeqsiiyo oo dadka inuu ka maarmo muujiyo oo isaguna marka waman yastakni ay man dalaba alghinaa hodontinimo qofkii dalbado yani hodantinimo qalbi ah qofkii dalbado dadkan inuu ka maarmo istuso oo isku qanciyo inuu dadka ka maarmo yuqnihi illaahu ilaahay baa qani ka dhigaayo deeqayo tan marka waxaa laga qaadana inay qofku xataa hadduu u dhashay yani dadka inuu damco oo xoolaha dadka inuu fiirfiiriyo baryootamo oo xataa haddii ay u dhashay dabeecadba ay u ahayd inuu dabeecaddaas iska bedeli karo hadduu dadaalo aa laga qaadana ee sharcigu maaha waxaan dabeecadeyda waayo mala bedeli keli ma jirta qofka iyadoo dabeecad u ahayd ahayduu bedeli karaa soma jeedin waxaa kaloo xadiidkan ku jirtay waman yatasabar yusabirhu llahu ma soo adan ninkii isa sabar siiyo oo sabarka dalbo raaraadiyo sabar iska raaraadiyo yusabirhu llahu ilaahay saabirow ka dhiga qof sabarka qofka xataa hadowda sabarku hadaada u dhalanin adiga waa dee waa ku dadaali kar mutafaqu caleyh walafdi lilbukhaari wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyow ayu sadaqati afdal sadaqa ugu fadli badan qaala waxa uu yidhi juhdjuhdu lmuqili qof wax yar haysto dadaalkiisa juhdulmuqili wax yar qof haysto dadaalkiisa sadaqa ugu khayr badan faamax marka waxaa weeyaan qof wax yar haysto xooluhu ay ku yar yihiin haddana rabo inuu waxla wax la baxo tan iyo marka tii hore iska hor imaan maayo middaan waxay tahay xoolahan waa dadaalaya dhidig ayaad ku keenaysaa waa waa yar yihiin haddana laakiin dadkaagiina waa ka siine adoo wax isaga baahbaahanna waxaad ka dooranaya sadaqadii ku bixin taas waa bijuhd lmuqili juhd lmuqili qof wax yar haysto oo wuxuba ay ku yar yihiin dadaalkiisa wabdaka bilaw biman tacuulu axadka aada nafaqaynayso marka xataa adoo isla yani shilinkan maanta kaydso beri ku baxsan inaad marka aada sadaqadii ula baxdo waa midkaas marka midka fiican akrajahu axmedu abu daawuud wasaxahu bnu khuseyma bnxibaan walxaakim wa canhu waxaa laga wariyay sl abi hureyra qaala qaala rasuulu lahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi tasadaquu war sadaqaysta faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi cindii diinaaru diinaaran aniga haystaa oo agteyda ahaaday qaala wuxuu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam tasadaq bihi sadaqayso calaa nafsika nafsadaada ku sadaqayso naftaada marka ugu horeyso qaala waxau yihi cindii agteyda waxaa aakharu mid kale diinaar kale qaala wuxuu yihi tasadaq bihi sadaqayso calaa waladika ku sadaqayso ilmahaaga qaala waxau yihi cindii aakharu mid kale agteeda ahaaday qaala waxau yihi tasadaq bihi ku sadaqayso calaa khaadimika qofka ku adeegaya khaadimkaaga qaala waxau yihi cindii aakharu mid kale agteeda ahaaday qaala waxau yihi anta adiga ayaa absaru ku aragti dheh markaaduu kan meeshaa doonto marka ku bixi wa culintii muhiimka ayd waaba kuwa kuu sheegay rawahu abu daawuud wanasaa-iy wasaxa xibaan walxaakim xadiidkana marka waa xadiid xasan ah naam xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya waxay tahay maraatibta haddii waxa aada haysata kaligaa ay ku deeqeen qofka isagaa laga rabaa in wixii uu marka isticmaalo haddii qofkii marka ay wax ka badan uu haystana ilmihiisa iyo xaaskiisa waajib ku ah inuu nafaqeeyo oo wax siiyo haddii marka uu intaas ka sii dheeraada uu haystana inuu marka khaadimkiisa iyo qofka u adeegaayo inuu siiyo marka calaa kulli xaal waxaa weya sadaqadu kitaabu nafaqaadna waa noo imaan doonaa xataa sadaqada waajibkee aan ahayn zakada in iyada xataa ajiri laga helaayo sadaqa ay tahay ilmaha inaad biisho xaaskaaga inaad biisho aday waajib kugu tahay haddaa ka tagtoo ku dambaabi haddaad iilkooda siiso ood ku ajar tirsatana ajrigaaga waa helaysaa xadiidkii nabiga alayhi salaatu salaam sacdi bn abi waqaas waatuu ahaa inaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagii biha wajha allahi ilaa ujirta xataa maa tajcalu fii fiifi imra'ati sadaqa ma bixisid aada weji alla ku rabtid ku raadinaysid ilaa waa laga ajar siinaya xataa waxa aada haweentaada afkeeda gelinaysa yani biilka aada siinayso oad usoo shaqaynaysid xataa haddaad ku ajeedtilsatid waa helaysaan ajriga marka qofku inuu caado ka dhigta lama rabo inuu xataa ku ajar tirsadaa la raba shaqadiisa ajiray noqone markaas oo qof marka ilaahay ajir uu ka siiyay noqone biilka ilmihiisa uu siinayo iyo cuntada uu siinayo ajri ajri buu ka helayaa waa marka inuu niyadda uu ballaarsado niyadiisa uu wanaajiyo uu badsado inta marka nafaqadooda waajibka kugu tahay markaad kasoo baxdo kadib anta absar ufihi inkaa doonto sii marka waalidka ayaguna waajibay kugu tahay inaad nafaqa nafaqaysaa waalidka hadday mucsiriin ay yihiin haddaysan xoola haysanin adiga waajibay kugu tahay inaad biisho haddii marka amaa qaraabadii iyo wixii kale marka xawaashidaada ay ah inaad wax siisaa waa sila min silati raxmi an caaishata radia allahu canha qaalat qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi ida anfaqat ilmar'atu haweenta haddii ay bixiso min dacaami beytihaa gurigeeda cuntadiisa hadday wax ka bixiso hayra mufsidatin xaal ay tahay mid aan fasaadinaynin oon si daran aan wax u bixinaynin tuurtuuraynin maalka kaana lahaa waxaa u ahaanayo iyada ajruhaa ajrigeeda usugnaanayo bimaa anfaqat bisababi nafaqatihaa nafaqada ay bixisay bisababi infaaqiha bixinta ay bixisay darteed walizawjiha zawjkeedana ajruhu ajrigiisa ayuu leeyahay bima ktasaba bisababi kasbihi kasabka uu soo kasbay iyo shaqada uu soo shaqeeyo isla ajarkiisa uu ku leeyahay walilkhaasini khaasinka ninka kayd hayaha ahna mithlu dalika kaagaasoo kala usugnaaday oo ninka khaasinkii isagana kaydka loo dhiibtay haddii uu wax bixiyo oo uu isagoo wax oo aan qofkuna dabcan uu isleeyahy ninka uu kaydka u haayo tanoo kale dhib uma arkaayo hadduu marka bixiyo isagoo wax fasaadinaynin ajrigaasoo kale u leeyahay labadoodaba ajri bay wada leeyihin laa yanqusu ma nuqsaaminaayo bacduhum qaarkood ajra bacdin qaarka kale ajrigiisa shay-an waxba kama nuqsaaminayo qaarkood qaarka kale ajrigiisa waxba kama nuqsaaminayo muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray xadiidkana marka isagana waxaa laga qaadanayaa haweenta inay mararka qaar ninkeeda maalkiisa ay sadaqada ugu tasarufi karto haddii ay isleedahay ninkaanu wax weynna aysan ahayn waxa ay bixinaysaa wax uu nuqsaan iyo dhibaato iyo adhow isaga ou wax ka dhihi karo haddaysan ahayn ama ina og inuu sadaqada jecel yahay iyadoo og inuu sadaqada jecel yahay isaguna ounan amrin laakiin waxbaa bixi kartaa haddaysan ahayn mid wax fasaadinayso kaana lahaa ajruhaa ajrigeeday leeda bimaa anfaqat yacni bisabay maa anfaqad nafaqada ay da darteed waxa ay dhiibtay daraaddeed walizawjihaana ajruhu bowlee bimaktasab bisababi kasbihi kasabkiisa iyo shaqadii uu soo shaqeeyo isaguna ajarka uu kuleeyahay tanna bixintii isagana shaqadii u ajrigii kuleeyahay khaasinkuna waa lamid midka kayd hayaha oo kaydka loo dhiibtayo meelaha marka maqaasiinka iyo wax lamidka loo dhiibo laa yanqusu bacduhum ajra bacdin shaya mutafaqun caleyhi wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala waxau yidhi jaa-at zaynabu zaynabaa timid imraatu bni mascuud cabdullahi bni mascuud xaaskiisa ahayd faqaalat waxay tihi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi inaka adiga amarta alyawma maanta waxaad amartay bisadaqati sadaqadii baad amartay maanta sadaqaad amartay wa kaana cindii aniga agteeda waxaa ah xuliyun wax laysku qurqurxiyo lii ani ii sugnaaday fa aradtu waxaan doonay an atasadaqa bihi inaan sadaqaysto fazacama wuxuu ku andacooday ee uu sheegtay ibnu mascuudin cabdullahi ibnu mascuud anahu isaga iyo wawaladahu anahu isaga iyo wawaladahu iyo ilmihiisa axaqu axaqu man qof lagu axaqu man axad kan ugu xaqnimo badan inay yihiin tasadaqtu bihi aan ku sadaqaysto calayhim korkooda faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi sadaqa ibnu mascuudin cabdullahi bnu mascuud run buu sheegay zawjuki ninkaaga iyo waladki iyo waladkaaga axaqu man qofkan ugu xaqnimo badan waayo tasadaqti bihi aada ku sadaqaysato calayhim korkooda rawahu lbukhaariy bukhaari baa xadiidka soo saaray xadiidkan bukhaari kitaabu zakaa oo ku dhex sheegay halkaan marka nugtaa marka meesha ku jirto naagta haddii zaka lagu yeesho maalkeeda haddii zaka lagu yeesho ninkeedi iyo ilmaheedii ma uga baxaysaa oo ma ku sadaqaysan kartaa hawa ku sadaqaysan kartaa xadiidkaana u daliila sababta waa maxay sababta waxay tahay naagta iyada waajib kuma aha inay ninkeeda iyo ilmaha inay biisho nafaqat eh, lwalad waalahli iyada waajib kuma aha saa darteed waxaa la diidaaya waxay tahay oodan zake aysan kaaga baxaynin axadka nafaqadiisa waajibka ay kugu dhahay aduu hadda matalan qofkii ninkii ragga ahaa zakadiisa inuu ilmihiisa siiyama banaan inuu naagtiisa siiyama banaan sababta nafaqo waajibay leeyihiin zako looguma daraayo laakiin qofkii aan nafaqo waajiba awal kugu lahaa jirin zako waa sii kartaa ma fahamteen labadaas farqi qofkii nafaqo waajiba awal kugu lahaa zaka uma dhaweynaysid saa awalba midow kugu lahaa jiray kor iyo hoos waa kaa qaadanaa ah, wixiisa waalidkaa zakadaada ma sii kartid sababtoo ah awal waajib kugu lahaa haddii laakiin qofka uu yahay qof zakadiisa sadaqadii iyo nafaqadiisa aysan waajib kugu ahayn zako waa kaaga bixi kartaa lidalika haweentan ibnu mascuudoo ninkeeda ahaa nafaqaduu ku lahaan kuma lahay nafaqo waajib uguma ahayn korkeeda saa darteed marka inay zakadeeda ku bixi karto saasaa fiqiga bukhaari oo ahaa xadiidkuna uu soo dhexgeliyay marka way banaan tahay midaas kale xataa haday haweenka xoolo badan leedahay inay iyada ilmaheeda biisho min baabi silati raxim camal ninkaa laga rabaa mar walba xataa haday maal badan tahay ninkaa qoorta u saarantahay waxaa laga qaadan sidoo kale xadiidkan asxaabta say khayraadka u degdegi jireen rag iyo dumarka zaynaba imraat cabdillahi bin mascuud waa soo oroday nebiga u timid yaa rasuul allah waxay tiri waa kan eh, maanta sadaqadaad amartay ana wax la baxaan rabaa marka waxaa weeyaan eh, degdegooda iyo say khayrka ula degdegayeen khayrka siday ula degdegayeen aad ka fahmaysaa meeshaas rag iyo dumar waxaa kaloo laga qaadana haweentu inay xoolo yeelan karto waxaa kaloo laga qaadan inay sadaqaysan karto xoolaheeda biduuni idni zawjiha inay sadaqaysan karto leanna cabdullahi ibnu mascuud inay fasax ka qaadato idin ka qaadato meeshan kuma cado midda labaad xadiidkii bilaal markii uu marada uu qaaday oo nabigooda uu sadaqada haweenka faray isla markiiba waxay bilaabeen inay dhegdhegahooda meesha ku tuuraan bay ku ridaan ma aynan dhihin nimankeenaan lasoo tushanayna maaysan marka culamada qaarkood ayaga waxay qabaan inaysan naagta bixi karin ammaankeeda biduuni idni zawjiha xadiiday daliishanaan dabcan xadiidaa soo arooray laakiin xadiidkaas iyo axaadiidtan waa la jamcinaayo waxaa lagu jamcinayaa xadiidka waxa uu ka warramaya waxay tahay sida fiican waxaa fiican naagta inay ninkeeda la tashato markaysa kaga baxsanayso sida yani afdalka ah ama min xayu aljawaaz inay u banaan tahay axaadiistan kale iyadana laga qaadanay sida ugu fiican xadiidka in la jamciyana saas wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalama maa yazaalu rajulu qofka ka zuuli maayo yas'alu naasa inuu dadka wax weydiisanayo oo uu dadka baryaayo xataa yaatiya ilaa uu ka yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laysa fii wajhi wejigiisa xaal aysan ahaanin muscatu laxmin cad hiliba wejigiisa uusan ku oolin qofkuso wax ubaryaayo ubarya ubaryaayo ka suulimaa ilaa qiyaamaha uu yimaado wejigiisii oo aan wax hilibaba aan lahayn yani maqaar aan lahayn maqaarkii dhan waa diireynka lafti iyo waxaa taagan iyo hilibka xadiidkan marka imaam lbukhaari si cajiib lo u wariyey xadiidkan markau sheegay iyo wuxuu ka dabageeyey xadiidkii ahaa in qoraxda lasoo dhaweynayo maalinta qiyaamaha qoraxda waa lasoo dhaweynaa qadra miila lasoo dhaweynaa calaaqada ka dhexaysa waa maa qoraxda sidaas u dhow ninkaan xataa maqaar ma haysto marka qoraxdii hadda kulul qofka haddii maqaarka laga fiiqo qoraxda uma adkeysan karo kamaa baaluku marka qoraxdu markuu yimaado qiyaamaha ninkaan maqaar danba nin aan lahayn markuu qoraxdiina lagu soo dhaweeyo soo hilibkiisii marka qoraxdii marka soo aad uma xanuujinaysa marka imaamulbukhaari labada xadiid saasuu si dabageliyey saa darteed marka in dadka la baryaa waa xaaraam waay ma aha karaa-a ma xaaraam bilmara waay ilaa sida noo imaan doonto qabiisata bni mukhaariq xadiidkiisa sida ku imaan doonto nin baahi dhulka la yahay oo inuu dhintaba halaagsamo halis ah ama nin maalkiisiiba uu abaar ama aafa ay ka baabi'iso xoolow lahay kulli waa ka wada baabi beerow lahay kulligeed waa ka baabi war waxasi inuu yidhi waa iyo nin sidoo kale marka e, laba qolo dagaalamayso maalkiisa ku heshiisiiyey inuu yidhaha war xoolahan iisoo aruuriya dadka iisoo qaaraama inuu yidhaha anigu dadaan heshiisiye xoolahii ku heshiisiyey waa noo imaan doontaa warajulun taxamala xamaalatan xadiidka marka sidaa dadadka noocaas oo kale ah ayaa loo ogolyahay yahay marka mas'alada iyo baryada dadka la baryaayo wax sahla maaha dadku hadda waxaa weye magacyo badanay u yaalan baryadii qofkii marka waxuu iska leeyay maanta waxaan sameynaya waa soo shaxaatamayo ninka hebela yimid waa shaxaada ninka hebela xoolahayska waa shaxaada waa soo xariiftama waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa waa shuqul waa baryo baryo xaqaa'iqda asmaagu xaqaa'iqda waxba kama bedelaan hadaad waxsi qof dhada waa baryotan waa baryootan weliba hadda yani dadku waxaad moodaa yani qanaacaday aaday ku yaraatay qof iimaan isku celiya qanaaco badan waa iska yaraadeen waxyaaba ariib aada ah arkaysa qof siyaabo dadka been ataa uga qaadayo been u sheegayo xun qofka uu ka dhifso keliya xataa diinta dhexdeeda la gelinaad arkay mararka qofkii dhibkaas ahaysaan ahay kana ahayso wixii markii la siiyo waxaad arkay isagoo ama jaad ama waxaan kala baxay kitaabaa la siinaa kitaabkii qaada suuqii u geyna markaasuu ama hadduu doono qaadan ku gadana ama hadduu doono lacagtaasba iska isticmaalaya markii horena waxaa loo siiya in wax ku barto waxaasoo kale marka waxaa waa su-ul adab wa waana been iyo iyo mas'alo isku daran wa marka beenta iyo mas'alada haddii laysku daro waa sii darnaanay marka waxaa fiican qofku inuu inta ilaahay siiyo ku kaaftoomo ilaahayna uu baryo qofkii ilaahay dacifo iyo inuu dad ka dhowrsado wey yeelo oo allana baryo wax ilaahay subxaana watacaala wax waa siinaya an abi hurayrata radi marka sadaqada dadku inuu qofka naftiisa waxu baryo waxa laga hadlayo ilaa hadduu qofku dad wax u weydiiyo maa saa-il la dad dhibaataysanaad aragtay markaasaad tiri war dad dad dhibaataysanaan arkay yaa xoolo in loo aruuriyaan oo dadkii marka aad uga shafeecday wejigaagi oo qofka uu yiraa marka xoolo usoo aruuriya dadkaas waa dhibaataysan yihiin meeshaasay ku dhibaataysan yihiin ood lacagtii sidaa dadka uga arooriso dadkaas u geysid hada laysa min almasalati fi shay taa iyada maxaa nabigaala sameeyey sala allahu aleyh waali wasalama nimankii reer mudar markuu u yimid waxay ahaayeen saxaabigu markuu ka hadlaayo nebigu waxaa u yimaadeen qoom mujtaabiin nimaar qoom oo yacni go-yaalkooda iyo maryahooda ay jeexjeexan yihiin mutaqalidii asuyuuf seefo garwaaxaydsan caamatahum eh, min mudar badankood mudare ama dhammaantoodba reer mudare ahaayeen gaajada wejigooda ka muuqata nebiga aada wejigiis u doorsoomay aad yani ugu beer jilcay wejigiis baa doorsoomay dadkiiba marka amray yaa ayuha aladiina aamanu ittaqu llaha waltandur nafsu maa qadamat ligadin wattaqu llah or naf ha fiiriso berri waxay hormarsatay aayaddaas u akriyey wuxuu yihi liyatasadaq axadukum min saaci burihi min saaci tamrihi midkiin ha sadaqaysto timirtiisa shaciirtiisa xoolihiisa markaasuu nebiga farxay dadkii markii cunto la keeno nin walba waxuu haayo ou keenay nebigu aada wejigiisa u farxay waa nuuray wejigiisa sala allahu caleyh waali wasalam isagoo walba wejigiisa u nuuray markaas taa iyada marka way banaan tahay maraafiqda caamka in wax loo weydiiyana waa banaan tahay nacam oo layidhaha masaajidii waxbay la-yihiin waxaasaa ka maqan warkaalada masaajidda waxa loo aruuriyo arooriyo ama adiga koombo ku aruuri ama adiga ku aruuri go- ku aruuri aday ku jirtaa jirtaan maxaa yl masaladan waxaan aragnay dad aada guluwi ugu sameeyey ayaga dad mujarad ummada waxaa lagu eedeynaa laleeyahay masaajidka ay waxay ku aruuriyaan eh, masaajidkay sadaqaad ku aruuriyaan oo dambiil ay kula wareegayaan wax baasa male arrinkaas mar hadduu qofka naftiisa wax u maraafiq caam oo waxu weydiinaa dadkuna ay isku xilqaami waayeen wax dhibaataa ma laha midaas ninkii dhibay leedahay yirina waxaa laga yaabaa inuu ma garanin an meesha wax ka wax ka waxay bal waxaan ahay dad ku jarxinaya noocaas oo kale iyadana waa laga hogayahay qofku hadduu isagu wax khayaanayo dabcan waa majruuc hadduu yihah arrin caamaan wadaa goonidiisa wax u qaadana majruuc laakin bimujarad waxweydiisigan la reebay waa qofku inuu naftiisa wax u weydiiyo waa ilaa inuu dad wax u weydiiya dhibaataysan aafa ay ku dhacday waxbaasa mala bal qofka imaamka laga rabaa inuu dadka liito inuu wax u su-aalo wax u weydiiyo oo wax siiyo marka wax ku maamulo ayb muttafaqun caleyh xadiidkan bukhaari muslim ayaa soo saaray bilahi tawfiiq sal l sl